ku sixiliyo godogodob dhashiyo kala wada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan ayaad ileenahay saaxiibayaal waa habeennimo axad ah isniin ay soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun saddexiyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warkii ugu dambeeyey dagaal ciidamada dowladda iyo al-shabaab maanta ku dhex maray deegaan lagu magacaabo daaru nimca oo hoos yimaada waa degmada ruurgood ee gobolka shabeellaha dhexe wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin gudbi doonaa saaxiibayaan waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan dilalka ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa laga keenay dalka eritereya ay ka geystaan gudaha magaalada muqdisho oo muddooyinkii noqday kuwo joogto ah iyadoo maanta kaliya ay dad shacab ah u geysteen dil iyo dhaawac haddaba waxaan eegi doonaa waxaa ka dhalan kara hadalka wuxuu ku dambaynaa sidaan kuu sheegay in taageerada dadweynaha ay lunto maanta shacabaa banaanbaxaya oo guryahooda ka soo baxo ka khiirooda wiil yaroo arday oo la dilay oo maaragtay kabihiis ay tusayaan idaacada waa kanaa kabihii uu ka tegey waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan yaa daaray debka ka baxaya gurigii nabadda ahaa ee laascaanood waa warbixin aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna sidoo kale waxaa qayb ka ah barnaamijka laamaha ammaanka ee soomaaliya waxay maanta deegaanka garisbaale ku toogteen nin hubaysan oo ay sida ay sheegeen doonayay inuu dilo askari ka tirsan ciidamada dowladda qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijkeenna inuu ku guda jirna ayaad dhegaysan doontaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan mataana weeyo meel bay ka wada E, soo saarista iyo tibinta intuu barnaamijka hawada ku jira waa anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa cabdiraxmaan cabdulle rooble keysi waa mar kale iyo xog waraysi soomaaliyay nabad cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawodaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo cagaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaa idin leenahay deegaan lagu magacaabo daarunimca oo hoostaga degmada ruundugood ee gobolka shabeellaha dhexe maanta dagaal waxaa ka dhacay dhex maray ciidamada dowladda gaaraan kuwa laga keenay dalka eriteria iyo xubna ka tirsanaa al-shabaab khasaare ayaa ka dhashay dagaalkaasi dib ayaan soo ugu noqonaynaa markanse haddii aynu eegno waxaa muddooyinkii dambe soo kordhay dilalka ay geystaan askarta laga keenay dalka eriteria ee lagu soo tababaray iyadoo maanta oo keliya ay geysteen dil iyo dhaawac laba ruux oo mid ahaa wiil arday ah oo dhiganayay jaamacad iyo sidoo kale midda rawal gaadi waa gaadiidka nooca xamuulka ah markaa wadayay haddaba waxaan arinkan wax ka weydiiyey waxa looga baahan yahay in ay dowladdu ka qabato korneyl cali macow waxa uuna ii sheegay in ay arinkan dhalin karto caro dadweyne taasi oo ugu dambeyntii dowladda dadku ay nici doonaan haddii aan wax laga qaban sidoo kale waxa uu sheegay in arinkan ay dadka ku shaqada leh ee waa wasaaradda gaashaandhigga iyo talisyada kala duwan ee ay hoos tagaan ay ka raadiyaan arrimo dhaqaale iyo waxyaabo kale oo la xiriira kornel cali oo goorsi horreysay ii warramana waxa uu yidhi eh, horta waa raadiga kulmiy waa ku salaamaya adigii dadka soomaaliyeed dhammaan horta intaas markaan uga gudbo waxaa dadka soomaaliyeed dhagahooda kusoo dhacayay anoo arrintan ayaan rabaa inaan ka horumariyo jawaa su-aashaada oo ah muxuu ahay dadka soomaaliyeed dhagahooda waxaa kusoo dhacaya siyaasiyiinta oo caada ka dhigtay oo xukun raadiska amaba xukunka markaas gacanta ku qabto dowlad dhiska soomaaliya dowlad dhiska soomaaliya waxaa ka mid ah in aad maaragtay dhidibada aada u aasaasto u aasto muxuu ahay cudud oo maaragtay amniga dalka iyo dadka iyo dowladnimada difaacayso marka dowlad dhiski soomaaliya hadda wuxuu kusoo ururay in muxuu ahay qarankii soomaaliya laga dukaamaysto tusaale haddii aan ku siiyey maanta miisaaniyadda ay ansixiyeen muxuu ahay baarlamaanka ay ansixiyeen wasaaradda maaliyadda ay keentay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay qoratay saddex milyan oo dollar oo safaradeeda dibad ah taas macnaheeda waxa waaya bil kasto wasaaradda maaliyadda waxay ku safraysaa laba boqol iyo konton kun ayay ku safraysaa waxawaay wiilashii laga keenay eritreyana iyagoo cagacad oo dacas qaba oo ay oo hubaysan ayay dadkii muxuah ay ku qamaam ay ku yihiin waxa ugu wacan waxa waxawaay mas-uuliyad darrada dowladda wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxtooyada iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qorshaha xun ee maaragtay lagu boobayo inta yaroo hantida oo maaragtay loogu talala rabo in lagu maareeyo canshuuraha laga qaado magaalada muqdisho oo lagu maareeyo amniga iyo xasiloonida umadeed waaba la kala qaatayba waa la kala qaybsaday wiilashana iyagoo cagacaaday banaanka joogaan kal horena waxaa loo sheegay beena loo sheegay oo waxaa lagu geeyey been ayaa lagu geeyey eritree sidaa ogeed ayaa loo soo ciqaabay marka mas-uuliyad darada hadda jirto waxay ka imaanaysaa waa taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo wiilashaasi ku soo daynaya waddada iyagoo hubaysan hay-adin qorshe loo sameeyo oo dad mas-uuliyiina meesha ay ka howlgalaan oo saraakiisha hore oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxaa la hanuuniyo la wacdiyo oo maaragtay loo sheega disbliinka la baro oo muxuaha dhaqankii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo lahay la baro hadda kii eritrea waxay yaqaaneen oo mooryaannimadaha ayay yaqaaneen jabhadinta dagaalkaas waa waxaa soo baray marka waxaa loo baahan yahay in wasaaradda gaashaandhigga iyo dib u eegid ay ku samayso amaba madaxweynaha tallaabo uu ka qaado maxayyihiin ciidankan oo habqanka oo hubaysan oo cagaha cad oo dacska ay kaga yimaadeen eritrea magaalada ku dhex oo dadka dilay marka taasi waxa waa inuu madaxweynaha oo tallaabo ka qaado waaye mas-uuliyaddana waxa qaadanaya muxuaha taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo muxuaha mas-uuliyaddiisi gabay maanta keliya waxay geysteen ilaa iyo dhowr fal dembiyeed oo dilal iyo dhaawacyo iyo dhac sida ay sheegeen dadka qaar ay ku jiraan sidee wax looga qaban karaa way geysanayaan wiilashaan way caraysan yihiin adeer way caraysan yihiin wiilashaan wiilashaan waxawaaye waxawaaye kolka horena maxaa musiibo ayuu kaga tegay farmaajo iyo fahad yaasiin iyagaa qoray wasaaradda gaashaandhigga muxuuaha qorshe ka yimid ma uusan ahayn waa tii oo muxuu ahay taliyay odawaa uu dhahay anigu waxba kama ogi markuu baarlamaanka geeyey musiibadaani waxaa kaga tegay dalka waa fahad yaasiin iyo farmaajo wiilashaani beena loo sheegay qadaraa laydin wadaaha leeri kadibna afar sanadood ayaa meeshaas qaab ay maaragtay kusooay ku soo mareen marka waxaa loo baahnay hadeertaan in uu madaxweynaha oo dad uu dad gooniyo oo muxuaha ciidannimada yaqaano oo odayaal ayaa meesha joogaan in wiilasha lagu mashquuliyo daryeelkooda iyo muxuu ahay la siiyo muxuu ahaa maxaanku idhaahdaa iyo iyo jiif wanaagsan iyo cunto wanaagsan in la siiyo laakiin isagoo hubaysano magaalada soo baxa marka waxay noqonaysaa in nabad sugidii iyo boliiska iyaga isku dhacaan marka dagaal labaad ayaa shacabka dhexdiisa ka bilaabanaya haddii arrintan aan la xakamayn annagoo banaanka joogna ayaa sidaa aan u aragnaa dhibaatada ay maarata ka imaan karta ciidankan faraha badan oo eritrea laga keenay sababta ay maarata dowladda u arki la maxay tahay wasiir kasta wuxuu ku mashquulsan yahay inuu meesha ka dukaanaysto oo dhaqaale ka sameeyo kii hore buu muxuu lacag uu ka aruursaday maalin kastaa kalamaan noogu sheegtaan iyo dadka farmacoaha jilaayaasha ay sheegaan siday u dhaqmaan dowladda ay u dhaqanto waa mas-uuliyad darro ayaa meesha ka jirta mas-uuliyad darradaasna waa inuu ra-iisul wasaaraha si dhaqsaa u soo farageliyo oo ula xisaabtamo wasiirka gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida wiilashaan ay u maareeyaan iyagaa laga rabaa laakiinse way dileen iyo daday soo baxeen iyo dadkay dhacayaan iyo dowladdina ay ka aamusan tahay marka dambe iyagii nabad sugidaas ku dhacay iyaga iyo booliiskii isku dhacay waayo booliiskii inuu ammaanka sugou rabaa iyagoo tobaneeyaha hubaysanay joogaan waaba hal unugoo dagaalami karo oo hubaysan oo rasaas haysto waa gartay arrinkaa marka sidee lagu xalin karaa dilalka dadka shacabka muqdisho askartu ay u geystaan sidee looga hortegimarka lagama hortagi karo waxaan looga hortagi karin waxawaaye mas-uul kasto oo loo dhiibo mas-uuliyad loo dhiibo waxa ugu horeeya oo maskaxdiisa wasaqda ku qufulan waxa waay meesha inuu dhaqaalo ka sameeyo waxba kale maaha aan ku sheegay two doorashada xasan sheekh markii ay soo dhawaatay taliyihii barigaa nabad sugidda joogay laba iyo toban bilood ayuu mushaarka ciidanka u dhunsaday laba iyo toban bilood mushaar ma uusan qaadanin ciidanka nabad sugidda waxaasna siyaasiyiinta ayaa muxuu ahay ciidanka muxuu ahay lagu wadi lahay ama shaqooyinka lagu wadi lahay ama obereshonada lagu fulin lahay e, saas ayaa loo dhunsaday haddana waxa waaye e, nimankan markasta idaacadaha ka sheega oo dadka soomaaliyeed inay istubadin yihiin oo doqomeyn yihiin u haystaane maskaxdooda markasta yidhaahdo dowlad dhiska soomaaliya dowlad dhiska dowlad idima dhisaayaan kuwaani waxa waaye madaxweyne xasan sheikh sida hadda aan ka aragno dhab ayay ka tahay dalkan inuu meel gaarsiiyo asaga ayaa la rabaa inuu mas-uuliyadda u dhiibto dadkii mxua u tababarnay oo staff college iyo muxuu ahay ka soo baxay odayaasha meesha joogaan in wiilashaa la hanuuniyo mushaar badanna la siiyo wasaaraddan maaliyadda saddexdan balyan qoqoratina lacagta laga jaray muxua wiilasha loogu sameeyo muxuaha sariiro iyo meelay ku seexdaan iyo musqulo loogu qodo iyo muxuaha dharka loogu bedelo oo kaba loogu gado caqabadda ah in ciidamada elitari laga keenay inay geystaan falal dhac ah iyo dilal toddobaadyadii lasoo dhaafo waa ay socotay maxaa diiday in eh, wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xooggaba ay qorshe ka degsadaan oo ay waxyaabihii loosoo tababaray iyo asbaabihii ay fuliyaan furimaha hore ee dagaalka qayba ka mida ah in la geeyey ayaa jirto maxaa diida kuwa kale in qorshe loo dejiyo ama xeryahooda ay ku sugnaadaan waxa waaye meeshaani sidaan hore kuugu sheegay mas-uul kasta oo wasaaradda gaashaandhigga ha noqdo ama taliska xoogga mas-uuliyadda qofka loo dhiibo asaga ayaa isku mashquulsan wuxuu ku mashquulsan yahay inuu meesha ka dukaamaysto oo dhaqaale ka sameeyo kuma mashquulsano inuu wanaag iyo iyo muxuaha iyo mas-uuliyad iyo hogaamin leadership oo ciidanku ku hogaamiyo ciidankaani way sahlan tahay wiilashaani kolka horeba balantiyeera ku tageen waxay u baahan yihiin in la mashquuliyo oo la dhex joogo oo dadkii ciidanka dhisi jiray way joogaan odayaasha ahayd weliba waxaan rabaa inaan madaxweynaha aan ugu baaqo dadkii ciidanka xoogga dalka soomaaliya soo dhiseen oo war collegekii staff collegeka ka soo baxay oo dagaalkii seven seven hogaaminayay oo ciidan sida loo hogaamiyey yaqaaniin iyagoo howlgabahii magaalada joogaan waxaana u haray waxawaay afar sano shan sano basay noolaan karaan waa kan ugu caafimaadka badan ha laga faa'iidaysto nimankaasi in loo geeyo oo wiilashaana ay hanuuniyaan oo ciidan sidii loo maareeyo iyagaa yaqaanaane nimanka mas-uuliyadda ha u dhiibto laakiinse wiilkii shalay muxuu ahaa eritrea kala yimid adigaa taliya oo haddii la yidhaahdo waxawaay wax ku dheel waaya maahana waxba lama hagaajinayo dadkii magaalada muqdishoodna aaday u daalan yihiin waxawaay wadooyinkii oo xiran gaajo muxuu ahay mas-uuliyad daro ganacsatadiioo maarata qoorsho loo samaystay in lagu dhaco shabaabkii uu dhacayo f r c kuwa la yidhaahdo muxuu ahay maxaan ku yidhahdaa kuwan la yidhaahdo dhaqida lacagta oo hadda loo samaystay marka waxa waaye waxyaabahaasoo dhan waxaa ka soo ururaya oo ka imaanayo in dowladda laga hor yimaado dowladda xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha maanta waxay haystaan hadday maqlayaan popular support insurgency dagaalyahan gudaha kaala dagaalamayo waxaad ka adkaan kartaa markaa taageero dadweyne aad haysato haddii taageerada maanta aad haysato iyo himilada shacabka soomaaliya in shabaab dalka laga saaro maalin kasta aad wadooyinka aad la taagan tahay idaacadaha madhalaysay noqonaysaa haddii aan shacabka muxuaha aan la ilaalin waa gartay maxkamadaha cadaaladda ee ciidamada qalabka sida waxa ay maalin kasta xukumaan asgar dilal geysato maxay u yaraa layihiin dilalku korneeda waxa waaye leadershipka iyo hogaamintii wiilkaas hogaamin lahaa ayaaban shaqada aqooninbo mid asagoo kale ah hogaamiyo asagana wuxuu ku mashquulsanyaa danihiisa gaarka kan waxaa la rabaa maray dileen mar labaaday dileen mar saddexaaday dileen mar afaraada dileen iyagaa la dilaa laakiin kuwii mas uuliya darada oo ciidankaas hogaamin lahay oo mas-uuliyadooda iyo discibliinkooda iyo ka warqabkooda iyo inuu caafimaad qabo ninkan uu waalan yahay xataa uusan ka warqabin kuwaas ayaa maarata hogaamiyaal u ahoo hogaaminayo taliyaal u ah taliyo unug iyo taliyo kooxeed iyo taliyo horiniyo u ah kulligoodna waxay ku mashquulsanyihin danahooda gaarka marka meeshaani dowladda mar labaad iyo mar saddexaad maanta soomaaliya bobolo support ayay haysataa dowladda shacab taageersan oo dhiiggiisa ku bixinaya inuu khawaarijta la dagaalamo ayay haysataa maantay haddii xamar sidaan ay ka bilaabato in dadka iyo wiilasha iyo ardayda muxuaha la dilo iyo bajaajleyda wiil yaroo arday ah oo jaamacad u socday ay toogteen maanta ay toogteen marka waxa waaye ogow taageerada dadweyneha haddii ay kaa luntane waxa waaye dagaalkan waa ku fashilmaysaa waayo popular supporter insurgency dagaalyahan gudaha kaala dagaalamayo waxa ka adkaan kartaa markii aad maaragtay dadka taageero dadweyne aada haysato madaxweyne xasan sheekh waan u sheegahay taageerada dadweynaha waa luminaysaa maalmaha soo socda haddii aadan arrintan wax ka qaban ugu dambayntii xaalka halkuu ku dambayn karaa xaalka wuxuu ku dambaynaa sidaan kuu sheegay in taageerada dadweynaha ay lunto maanta shacabaa banaanbaxaye oo guryahooda ka soo baxo ka khiirooda wiil yaroo ardaya oo la dilay mm. oo maaragtay kabihiis ay tusayaan idaacada waa kanaa kabihii ka tegay wiil ardaya dilna hooyadiis meesha ku barooranayso dadka marka niyaddaa ka jabayso hamiga gala ahaa in khawaarija laga adkaado kuwa ka xun ayaa maaragtay magaalada gudaheeda muxuu aha dadka kuwa ku dhibaataynayo ama munishibiya ha aadaano ama boliis ha aadaano waayo dadka hogaaminayaba shaqada aqoonnimo kaasi wuxuu ahaa korneyl cali macow oo arrimaha amniga ka faallooda oo igaaga warbixinayay ciidamada laga keenay dalka elitria lagu soo tababaray ee dilalka ka geysta magaalada muqdisho waxyaabaha ay dhalin karaan dilalkaasi ay u geystaan dadka shacabka ah oo uu sheegay inay caaro ka dhali karto gafgaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan miyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu kaga imaanayaa markana haddii aynu dib ugu laabanno deegaan ugu magacaabo daaru nimca oo hoos yimaada degmada runugod ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa maanta ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkaasi waxaana la sheegay oo ciidamada dowladdu ay sheegeen in ay gacanta ku hayaan hadda deegaankaasi iyo goobihii lagu dagaalamay guddoomiyaha degmada ruunugod ee gobolka shabeellaha dhexe ayaan wax ka weydiiyey xaalka guud ee caawa degmada ruunugod gaar ahaan deegaanka daarunimca iyo goobihii lagu dagaalamay waxaana uu ii sheegay in ay gacanta ku hayaan hadda iyagu xaalkuna uu degan yahay khasaare xooganna ay gaarsiiyeen xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ma khasaaraa ka dhashay iyagaa ku khasaaray waana loo baahnaa marka waa ku fariisin ay lahaayeen oo diyaargarow ka wadeena ciidamada eh, xooga dalka iyo kuwa deegaanka ku weerareen waana lagu jabshay waana lagu waana lagu qaydhsaday waana lagu baxsaday waana ku jabayn eh, meej fara badan iyo dhibaato badanna waa ka soo gaartay waana sii jeedaan waana la daba joogaa waaya khasaare maxaa ka dhashaad noo sheegi kartaa wax anaga naga soo gaara ma jiraan hal wiilaa naga dhintay marka allah unaxariisto iyagaa jabxun kula dhacay waana lagu talagalayo waa qorshahaa sidaa tahay in lagu jebiyo waana lagu jebiyey waana lagu waana lagu lagu ceybsaday waana la daba joogaa ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka garabsanayaa ku weerara lagu ilaaliyo mamaanba lagu ogaa hadda yaa goobta gacanta ku hayo ku sugan meeshii lagu dagaalamay ciidamada xoogga dalkaa ku sugan iyo ciidamada deegaanka meesha lagu dagaalamay iyo ka horay intaba waa lagu sugan yahay cabsi xoogan ayaa deegaanada ruurigood hoos yimaada maalmihii lasoo dhaafay ka taagneyd oo al-shabaab inay imaadeen ayaa la sheegay halkay ku dambeysay arrinkaas cabsidaas ay dadku ka qabeen waxay qabsadeen male adeer meela waxay dhuumaaleystaan oo raadadka horena maalin walba ay ku meereystaan waxay qabsan kareen waxay qabsadeen male haddana waa ku jabeen maanta waana ku jabi doonaan lagamana hari doono degmada runingoodna mardha waa laga soo afmaari doonaa hadda waa la yidhaahdo waayahay deegaanada ilaa iyo hadda uusan gaarin duulaankan ka dhanka al-shabaab ilaa imisay gaarayaan oo iyagu gacanta ku hayaan miye eh, duulaanku waa gaaray oo dawladdu waa gaartay oo dawladda gacanta ku haysa degmada runudud iyo dhammaan tuulayaasha tuulooyinka hoos oo dhan wax dhuumaalaysiya oo kasoo gala waaye dhinacan eh, eh, naga fog oo iyagu ay jiraan meelahaas wax kasoo baxo oo meelaha ku dhuumaalaysa soo gala waaye waana lala socdaa marka ma ahan wax gudaha degmada fadhiya oo degan ama awood kuleh wax soo gala waayo hareeraha degmada ku jala waayahay weeraro dhowr ah ayaa lagu soo qaaday deegaana runugood hoos yimaado oo lagu bartilmaameysaday xarumo ciidamo ay ku sugnaayeen dowladda maxaa diiday inaad wax ka qabataan gudoomiye maya wax oo hadda iyagaa la weeraray anagaa weerarsanay waana weerari doonaa waana daba joognaa waana jabeen haddana waa jiri doonaan wax hadda anaga aynagu hayano welwelhuma jiraan wax dhuumaaleysiga waayo soo galaan waana daba joognaa waana xaaladoodana xaalad gacanta lagu hayo waa waayahay eh, qorshe maxaa idinkaga degsan marka weeraradaas dalka waa ku jirnaaba waa bilowday ciidamada qaranka oo madaxweyne soo dira degmada dhexdegan laba fadhiismood oo kuwa booliiska oo iyo kuwa milatariga iyo kuwa deegaanka intaba degmaday fadhiyaan howlgalkan waa bilowday marka waa sifayn iyada eh, ciidamadu ciidamo horu socdo dhinaca galgaduud socda waana sifaynayaan waan shaqay doona maalmaha dhow soo afmeerana gabi ahaanba waayahay eh, maxaa ka hirgeliseen marka degmada ruurgood maadaama in muddaa ay gacanta ciidamada dowladda ku jirto maamulka ayaa tihiin isguulaad waxyaabo badan ayaa looga baahan yahay xaruntii degmada waxyaabihii waxyaabihii looga baahnayo bulshadu ay u baahneed maxaad qabateen badanaan ka qabanaa tahay haddii arrimaha bulshada tahay eh, kaasi haddana waa ka qaban doonaa hadda howlaa amnigaan ku jirnaa arrimaha bulshada iyo daryeelka iyo horumarinta iyagana ku jirnaa marka amniga hadda maalmahaana aan dib ugu laabanay hagaajintiisa marka waana xaqajeynaa haddoo la yidhaahdo qaybta oo sayidka iyo arrimaha bulshadana waa iyagana waa ku jirnaa gacantaan ku haynaa waana nagu soo socdaan haddana waana soo gaareen marka taasina waa iyadana waa ku jirnaa haddaba la yidhaahdo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada runugood ee gobolka shabeelaha dhexe macalin muxudiin wuu mahadsan yahay weli waxaad maqlaysaan saaxiib barnaamijka xog waraysi kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu kaga imaanaya godob godob dhashiyo talawaada guracan waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana yaa daaray dabka ka baxaya gurigii nabadda ahaa ee laascaanood waxa warbixintan ka diyaariyay waryaheena axmed dirar nuur laascaanood ayaa mihii hore misaayaanka maanta wakhtiyadiina gudbay oo qalalaase balambal qah iyo qayladhaan u ahaa koonfurta dalka laaskani waxauu ahaa gurigii nabadgelyada waxa ay martigelisay qaar ka mid ah shacabka soomaaliyeed ee ka soo carray xabadii xamarcadii geeska geesulcisay si kale haddii aan afka ugu ballaariyo sool sanaag iyo cayn waxaa dul hoganaya colaadda hashatay waayihii dambe colaaddu waxay xudun ka dhigatay xarunta gobolka sool ee magaalada laascaanood balse waxaa isweydiin mudan yaa dagaalsan yaa daaray dabka baxaya maanta yaa diradiraale ka ah yaa dulmiga dusha sare ka eeganaya yaydan ugu jirtaa kuma maha ayay dibdhac ku tahay yaa sidamin kara colaadan ka jawaabista weydiimahaas way adag tahay oo waa hal halxeraale oo kale hase yeeshee waa sababta ay u daaran tahay warbixinteennu dhinacyada ku xeeran xaaladan sida somalilan puntland iyo dowladda dhexe dhammaan raad saameyn kala duwan ayay ku leeyihiin balse marka hore maxay tabanayaan dadka deegaanadan mustaqbalka soo aadan maxay damacsan yihiin kuma shada uga gardhiganayaan oo yaa uga garaabaya waxa ay tabanayaan allaha u naxariistay ra wasaarihii hore ee dalka marna soo noqday madaxweynihii khaatuma cali khaliif galeer ayaa sagaal sano ka hor la hordhigay su-aalo la xiriira xaaladda qasan ee lascaanood arrintu say u culus tahay ee u salballaadhan tahay xamar say arrintan u maamulaysa waxaan ogahay masaarida haddaad filmadooda daawatid yadxaku calayna waxaweye waa laynagu wiirsanayaa moogta anoo xamar joogo midnimada aaminsan yaa waxa i dhibaya sida hargeysa looga arkayo xamar say u maamulaysa arrintan war waxan waa wax gidiganba naga wadi weyn wax taariikhiya weeye hadday arintaasu murkacato oo lunto mas-uuliyadda koowaad waxaa le madaxweyne allaalow eedla'aan haddii iyaku uu liidashibka maanta xamar joogaa u arko dantoodu siday hadda u wadaan ummaddaasuna way tashan waxa ana ha ku yaabina berri hadday goostaan say meeshay doonaanba hala aadeena dantooday ku tashan xamar quus bay ka joogaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah hogaamiyaha dalka iska daa hadda uu madaxweyne yahay laba sano ka hor isagoo oo aan madaxweynaha dalka ahayn kuna sugan garowe ayaa waxa uu caddeeyey mowqifkiisa laascanood soolii sanaag dad soomaaliyeed oo aad iyo aad u qiimo badan oo mabaadidan iska raacsannaya weliba dad midnimada u taagan oo midnimada jecel oo dhibaatooyin badanba marka qaarkood iyo colaysyo badan ay midnimada ku soo gaartay waay laakiin waxaan rabnaa dee victimka ay yihiin historyay leedahay taariikhay leedahay laakiin waxaan qirayaa oo sidaa hadaataba aan dadkii muqdisho uga hadlayay dadkaasi wax badan oo ay mudan yihiin oo politicska weliba iyo representationka ah in ay ka maqan yihiin iyo developmentga iyo laakiin waxaan u baahannahay xalkooda meel weyn oo soomaalinimo inaan ku jirine villa soomaaliyana lagama xali karo eh, garowna lagama xali karo hargeysana lagama xali karo maangal ma tahay in xasradda ka taagan magaalada laascaanood ay ka weyn tahay arrimaha soomaalida dhexdeeda ah qaar ka mid a ah aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay qabaan in qalalaasaha laascaanood ay ku milan yihiin shisheeyo kale kuwaas oo isku dhex qalinaya boorka dhexdiisa cabdiraxmaan cabduqaadir saalixi oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaan wax ka weydiinay tuhunka ah in shisheeye arrimahan uu gacmaha kula jiro haddana waxaa jirta dood kala dhehaysa in sool isnaag iyo cayn waxa dabka ku shiday ay yihiin dowlado waaweyn sida dowladda maraykanka oo kale oo la sheegayaba inay iyadu doonayso in ay halkaasi ka dhigato bar saldhig islamarkaana ay rabto in saldhigaasi ay kala macaamisho dadka gobolladaasi dego somalilanna aysan maxay ahayd awood badan ay ku yeelanin dilaaga qarsoon yaa weeye diradiraalaha daha gadaashiisa ku gambanaya waa kuma tobankii sane ee u dambeeyey qiyaastii boqol qof ayaa laascanood lagu toogtay kooxo hubaysan oo aan heybtooda la garan ayaa dilay marka aan sidaas leenahay weli ma jirto baaritaan madax bannaan oo lagu caddeeyey cidda ka dambaysa dilalkaas sidaas darteed waxaan siinaynaa magaca ah kooxo hubaysan oo aan heybteeda la garan dadkaasi la dilay waxaa iskugu jireen dad somalilan ku matala maamulka deegaanka iyo dad sacab xildhibaan maxamed cabdi xayir maarey oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolada waqooyi waxuu ka jawaabayaa fikirkiisa dilalka laascanood ka dhaca dhinaca kale waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay inay jirto gacan shisheeye oo qalalaasaha qayb ka ah laakiin dadka la dilay waa dadkii somalilan taageersanaa anigu ma aaminsani in maamulku dilay waayo waa intii taageersanayd waa gudoomiye maxkamadda waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka waa nin xisbi ka madaxa gobolka ka madaxa waa kii doorashada waa dadkii taageersanaa marka gacmo shisheeye oo dadkaa taargad garaynaya inay ku jiraan ayaan aaminsanaa waxaa jirta taariikh facweyn oo ay ku doodayaan dadka reer laascanood doodaas waxay ka daaran tahay deegaanadaas waxay aaminsan yihiin in taariikhdooda u gaarka aysan ku milmi karin somalilan oo ay doonayaan inay somalilan ka madax bannaanaadaan waxayna rabaan oo ay danaynayaan midnimada soomaali weyn waxaase isweydiin mudan haddiiba deegaanadan ay samaystaan maamul habnuuceeh ayaa loo marayaa suurtagalse ma tahay in halkaasi laga yeegleelo maamul dowladda dhexe ee federaalka hoos yimaada su-aalahaas waxaan hordhigay nuur cabdirasaaq oo ka faaloodo arrimaha siyaasadda iyo deegaanka niyahow sax waaye maamulka meesha wax ka jiri jiray halgan oo gobolada waqooyi uu ka dagaalami jiray sayidka gobolada waqooyi u ka dagaalami jiray mooye sool ma ka dagaalami jirin maaha muhiimada in horta inaan fahnaan rabaa jeedaan kasoo jeedo laakiin ciidamadii la joogay raggii la joogay waxay ahayn dad reer waqooyi oo labada dadka marka qabaa'ilaadla labada dhinacba qabaa'ilaadka jooga ishaaqa hadda somalilan u badan iyo samaroonka iyo dhulmaantaa hadda laascanood jooga ha suragal way tahay aniga hadda kula hadlayo aragtida in soomaali ay kala go'do ma qabo waxa keliya aniga aan rajaxayo oo aan rabo waxawaaye si raalli ah oo nabad ah si kastaba xaaladda laascanood waxay soo taagan tahay in ka badan toban sano laakiin qalalaasaha iminka taagan ee dhiigga uu ku daadanayo waxay ka bilowdeen kacdoon dadweyne kuwaas oo qarxay laba bilood ka hor waxaana ku daatay dhiig aada u badan wariyaheena axmed dirar nuur aad buu u mahadsan yahay warbixintaasi laascanood xaaladihii ka taagnaa ayuu nooga diyaariyey markana waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay warkalamaanay shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiye ciidankiiyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene dowladduna shantay kula jirtaa shidan colaadeede shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriye wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baralay aryahan gool mug hore shabaab shacabku shab dheheene waaga maqaayi baad fadhida horaa waxaa loo yidhi nimoo shantaa la kaareebi sharci ma kaareebaay war shab ku sii oo shallalax ku wargooyin waxaa la yidhi haddaan sharci kaa celayn sheekh aadmina aan lahayn shantaa laysaga dhacshaa war shinsi ma laha waan shaashle iyo shiikh ninkii dilaye shanta waa in lagu suuliyaa sharafi waa taas waxaa la yidhi shidda kama baxaan aadmiga iyo filimo shaydaane innaguna shabaax lagu dhintiyo shiishka maabaran war axmedow waxaa kaloo la yidhi shabaabow dhibkaad geysataa daaray shacabkiiye shiddadaad samaysuu khalqigu shuufayaa badiye rasaas buu raggii kuu shinshimay kugu shubayaaye waadigii shar naga doonaya ee u shufdhiga baaska waad ka tagtay eh. maxaa loo shib yidhi su'aal sharadi may oolin war waxaan kaloo leeyihi askari dawladiya shacab eh. sharwado ma kala harno eh. dagaalka shirkaan ku naha digtoonow shantatiir islaamka i shaahidkeegaan kashiixa shidacad nugu abuurtee shartiina waa la baxdeen aryaadhaha xaad isu wareeri ma waan la dhihin shayddaana waxuu sheegayo sharwadee sharci dhowrima shayddaana wax uu sheegayo sharwadee sharci dhowrima allow waxaan kaloo maqli jiray eh. shar iyo shayddaan la naar oo shiday shurugaa ku raac sharwada sheegii lawaae shabiya oo shamaalka tuma e eh. mayngarwayti waarwallaweynay waxaa la yidhi eh. shar gudban shaydaan xijaaban kalamaanay war ma haysiini shantii sanoo la soo dhaafay waa la yidhi waa laysku milmay akhyaari akhshaafaska darantay wardab iyo baasiin baa darmay naga dhegaysa warka warmadad iyo dugaag baa isku darmay xitaa dolar dirham iyo diinaar hal borsa lagu wada qaaday war waxa kaa kuusana ma waxaasa war maaqaan laydin lahay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war weligiin kale maanay warka waa dhex gashaan sidaad waalan tihiine naw haddama miirqabad nugu ogey war waaqraw xaaladii laascaanood xaggee marsiinaysaa war awday muuse xabad joojinta owlahay waa ku baaqay odayaasha isdira lahay waana laas aanood waa xasilantae idinku dabha ka shidina wargooyin miyaa lahandaraabay ayaanka bulshada aanood aan lahay jaraana warmadeega horta anigu maba ogeyne jamaahiirta caliyara sheega ama c b b ba war ragga khutuleemka lagama war cabdikuusow weli c b b ma qarashaa ku socda infestiment waay war axmedow dirham iyo diinaar iyo dollar in boorso lagu wada qaaday hadeer sawkii kuu sheegay maaha abwaanguura guriga hooyooyinka ha ka baxo war jamaahiirtu ma isku raaceen war abaarta dhacday saddex kunoo facebooka shaqlaa noqdeen waayaan no comment noo sheer noo leeg wiliba war xabiibu malaayiinkiina lagu wareeriyey ma waxaasay ahaayeen war kalamaanay warmoogaa tihiine fursado badanaa bannaan dowladdan waxqabadkeediina weli waa dihan yaho lama sheeg sheegin war fursad kalamaan laga sheegay bannaanaan mayso anaa oge adugu hadda ha kashifina guruub noo samee war iska quutay dadka dhanay ku filantaho waa laga faa'iidaysane xariif ka mid ahay hogaamiyaashii c b b oo hadda qurbaha ku wareersan wuxuu yidhi mayo waxaa ii muuqata fursado badan oo la dayacay sababtoo ah dawladdan muddo ka yar toban bilood ugu yaraan labaatan waxqabad oo kiiba konton habeen laga hadli lahaa ayay samaysay cid sheeg sheegtay iyo kuwa qoray iyo kuwa muuqaal ka sameeyey kuwa sii shargareeyey iyo kuwa loof iyo layg saaray midna ma leh wuxuuna yidhi dagaalkii shabaab ee muddo toban sano ugu adkaayaa lala galay meelo badan oo ilaa iyo shan toban sanana aan dawlad arag waa laga saaray mana helin sidii la rabay cid u sheegta midda labaad eh. imaam muqdisho lagu qabtay eh. oo waxaa la caddeeyey eh. in shabaab khawaariij yihiin dowladdana laga faa'iidaysto inta ay howlgalka waddo ayadana cid buunbuunisa ma helin qodobka saddexaad xidhiirka dawladda iyo beesha caalamka iyo xidhiirka dowladda iyo maamul goboleedyada intuba waa hagaageen madaxweynaha keliyahana yidhaah soomaali heshiisa dunidan heshiis la ahe ee guulahaas qaran cid sheegsheegta ma helin mana la dhihin waa markii u horraysay oo dowladda soomaaliyeed labada garbood ku wadato beesha caalamka iyo maamul goboleedyada qodobka afaraad maamulka hawada soomaaliya waxaa loo aqoonsaday nambar wan iyo meeshii ugu sarraysay inay gaartay mana la dhihin sharafkii iyo dowladnimadii oo la soo celiyey qodobka shanaad shan sano kadib waxaa muqdisho lagu qabtay shirar heer gobol iyo heer caalami ah oo weliba madaxweynayaasha dalalka shisheeye wasiirro loo diray inay elboorka ka soo dhoweeyaan mana la helin cid tiri qabka dowladnimada iyo maqaamkii caasimadeenna aa la soo celiyey qodobka lixaad dembiile kastoo cid dila iyadoona la daaha inaa tiirka la soo istaajiyaa mana helin cid tidhaahda cadaaladdiida soo noolaatay <laughs> cabdikuunso allaa ilaaha boosa jugaysati war cabdikuunso warkaaga waxaan u fahmay geel annaga alaha cid ku fahantuu waayey war warkaa higa dhex gelinine dowladdan intay jirtay xitaa koobkii afrika soddon sane aynaan arkin waatii la soo qaaday war cabdikuunsow naga jooji markii ugu horraysa kuma jiri karne waar anugu waaba dawaq arya cabdikuunso waa kufaano boosaad bannaysah haysaahe qodob kale hanoo sheegina meehaad rabta sheego war abdikuus weliba walibaan dhiminaayey ciidankii elegtari ku maqnaayoo la keenay war sibibida meeshaasoo kale waxay dhihi lahaayeen nooleeye war cabdikuus qodobada hadduu sii wada wuxuu odhan doonaa waa markii ugu horraysay ee madaxweyne furinta tago war war laydinma sii wadi kale gebagabadii qabiirkii wuxuu yidhi dawladda intaasoo hawl ah oo aanna soo koobi karin qabatay ma akin cid dhehaysa hogaamiyaha ruuxiga xabiibulmalaayiin aabbihii qarannimada dowladnimada hogaamiyaha daacadda ah nadaadihii horey u soco astaantii qaranka iyo wax kaloo ka badan oo mudnaay aryaa cabdi kuusow samigay cabdullana waxa uu yidhi waa heertay hagaartoodiyo ogaa ku dhacay heer habar waa hagaartoodiyo ogaa ku dhacay heer habar war kalamaana wax laydiima sheegi karo hal saacbaa ka soo wareegtay markaa warka idin bilaabay war adigu iska dhaafa hadda noo sheega dad waxays aga aryaa limaan war sugino waran ma sugaan la waran suga caqli kuma jira waxaa la yidhi dargaal kalaa soo baxo xarakadii la shaqaynayey hayehe meeqo qaraxaan fududeeye uu yidhi xaraka goormaa u dambeysay khawaariijta maa tiraahdi magaciisa afgaarashada ma sheegeen waa soo baxile maaldhahaa ma dhammaahay mea ilaahay baari waaye gudhumaa gudhumaa ilmo geesa riyaad war kalemaana weli waadna dhex yaacaysaane sargaal layihahda cabdicasiis xuseen nuur oo kuliyadda tababarka jaalasiyaad ka shaqaynaya sida maxkamaddu sheegtay oo ciidamo tababari jiray ayaa la ogaaday inuu warbixinta saraakiisha iyo ciidamadaba shabaab la wadaagi jiray arrooya kaasaardadoo tababara ha la goobo war horaa loo yidhi eh. been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa marka shabaab inay u basaasaan may ka barahayaan war calaa kulli xaal rtay rartiga weysanqaadkiisuu yeeshaa eh. ardayna macallinkiisa inuu ku daydo waa ku qasban yahay eh. ninkaan loo ahaa gaashaanla sarana waa xirtaa layidhi kadib markuu kashifmayna hal xidig baa loo reebay inuu u leeyahay la ogaado taas markuu ka xanaaqayna shabaab inuu la shaqeeyuu bilaabo aryaa jeegaba xilka muggi layga qaadaan shaqada bilaabo uu yidhi warorta si gaara kii xilka laga qaado in lala socdaan qabaa war shabaabkaba haddii la cirib tiro yuu la shaqaynayaa iyo carooda arnimay hawdad lama aamine saraakiisha hanala ka fiiriyo horta shabaab iyo shayddaankuba maxay carada uga faa'iidaystaan waar wallaweyne madaxweyne xasan shiikhu afrika la hadlay wuxuu yidhi shabaab waa cidhib tiraynaa afrikana nabad noqon maysa inta argagixisa jirto haddaydan nagu garab istaaginna idinkunbaa eedi doona wargooyin war ma haysaane madaxweyne alsayid axmed madobe wuxuu yidhi shabaab waan la dagaalamayaa waa wadani ma og yahay war wilyam ruto xasan sheekh kulmay wuxuu yidhi kenya wil kontinue continue to support eh. a stable and peaceful Somalia eh. for the benefit of its people and the East Africa region. Aryaa Kenya Bariis kama rabna warkaas nagala tag. War Abdullah Biis fuula lagu yiri. Aryaadaha Kenya Bariid yar iyo mid fuula midna kama rabno. Warshadii Jawaar ma la sameeyay. War Salaadiin maalmahan shir burco uga socday oo go'aamo soo saaray waxay dhaheen eh. caanood wixii ka dhacay qalad iyo gaf bay ahaayeen xadgudub aan la aqbali karinna way ahaayeen mas-uuliyaddana waxaa qaadaya muuse biixi kamana mid nihin ergada loo dirayo waa reer burco muuse waa kaa miyay yidhaahdeen war burco ah. cadaalad haddii la rabo loo qaban maayo muuse bixi warkooda ah, sababtoo ah hadda ka hor waa kuwii yidhi ah. doorashaha xisbiyadu heshiis ku ahayn deegaanadeenna lama keeni karo aryaa careesoo war ma haysada muuse suudi marow shalay ka warramaayo aqalka sare wuxuu yidhi magaaladaanan u dooda looma ooyaanka waar horta wallaweynay markaan madaxweynaha somalilan muuse bixi sheegno maxaa muuse suudi u daba dhigtaan waryo tokan abood aryaana ma caayi kartid maxaa ku caaya abow abow ou ku yidhi fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka wada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka mid laceyna ku kulmi doonna saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo madaxow majaha maka maaranta maskaxiyo aqoon maaranta kala maarmi maysaane soomaaliyey idinkay sabsadaan ismakaabsado idinka isqabsada kala maarmi maysaane soomaaliyey idinka isqabsada asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maarantaa mas shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranuu garsoor ma ka maaranta sida heesiyonkii ujeedada jawaabahan mayaada micnahu buuxuye ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa kala maarmi maysaan soomaaliyay kidigta isqabsada isma kaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysaan soomaaliyay